alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sal allah wslm wbaarak cla nabiyihi اlkariim muxamadi waaalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu dersigeenani waa dersigii afraad oo ka mida kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wاsunna oo iska lahaa doctor saciid ibnu caliy bn اlqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaynu soo gaarnay halka musanifku uu yidhi adkaaru اlistiqaadi min الnowm waa meelaha uu ka bilaabi doono musanifku adkaarta kitaabka laba muqadimaynu soo marnay oo midna istiftaaxii ay ahayd iyo furfurashadii iyo hordhacii midna guud ahaan uu kaga warramayey fadliga ilaahay subxaandikriga ilaahay ilaahay oo la xuso fadliga ileedahay halkan marka waa sulbigii iyo gudihii kitaabka oo ah kitaabku maadaamu adkaar ku saabsanaa adkaartiibuu halkan ka bilaabaya adkaaru soo toosidda ducadeedii minanowmi hurdada laga soo tooso markuu qofku hurdo ka soo tooso muxuu ducaahu akhrisanayaa wuxuu akhrisanayaa alxamdu mahad lilaahi ilaah bay u sugnaatay alladii allahaasoo axyaanaana nooleeyey bacdamaa muddo gadaasheed amaatana uuna dilay wa ilayhi ilaahay xaggiisayna ahaatay annushuuru isa soo bixinta xadiidkan xudayfatu bnulyamaan iyo baraa ibnu caazib labaduba nebiga waa ka wariyeen sal allahu calayh wasalam ayib waxaana wariyey xadiidkan oo soo saaray bukhaari iyo muslim wuxuu xadiidkani ka warramayaa markaad soo toostid waxaad leedaha waxaa mahad iska leh ilaahiga inooleeyey intuu i dilay kabacdi hadday qiyaamo noqotona xag ilaahay umbaan u soo noqonayaa eraygaa alxamdu ah baa wuxuu ka qaymo badan yahay adduunyada wax yaalloo dhan sidaa awgeed bu ibnuqayim baa wuxuu leeyahay low ruziqa alcabdu اddunya wamaa fiiha adduunyada iyo adduunyada waxa dhex yaaloo dhan addoonka haddii lagu arsaaqo wax allaala waxa adduunyada dhexdeeda yaalla haddii la siiyo uma qaala alxamdu lilaah adduunyadaas markii la siiyana uu yidhahda alxamdu lilah ilahi baa mahad iska leh eraygaasuu ku hadla bes wuxuuna haystaa adduunyo iyo adduunyada dhexdeeda waxa ahaado dhan buu haystaa lakaana ilhaamu اllahi lahu biاlxamdi acdama nicmatan min icطaa'ihi lahu اddunya ilaahay inuu kugu hanuuniyey alxamdu lilaahi inaad tidhaahdid baa wuxuu ka weyn yahay wax allaala waxa adduunyo yaallo lagu siiyey sabab sababtu waxaa weeye wuxuu leeyahay liأnna naciima اdunya yazuul wa wahawaab alxamdi yabqa adduunyada barwaaqadeedu way dhammaanaysaa laakiin alxamdu lilaahi abaalka aad ka heshid baaqi buu kuu ahaanaya shayga kuu baaqi ahaanaya oo weligii kuu jiraya iyo waxa kaa dhammaanayana waxa kuu fiican waxa kuu baaqi ahaanaya sidaa ogeed laasim xuska ilaahay sida iyadoo jirto baynu haddana halmaamaynaa ilaahay xuskiisi baan halmaamaynaa inta iska soo toosno wejiga biyo marmarsanaan iska dhaqaajinayna inta iska soo toosna laga yaaba inaan weysaysano laakiin ducadiiba inaan akhrisan ducadan ayadaa weynaynu ku dadaalla marka alxamdu lilaah ilaahay baa mahadle alladii allahaasoo axyaanaa na nooleeyey bacda maa amaatanaa markuuna dilay kabacdi bacdi maxaad u mahadnaqaysaa waxaad u mahadnaqaysaa nolosha aad nooshahay iyo soo jeedidda intifaac baad ku qabta waad soo jeeddaa kitaab baad akhrinaysaa kitaab baad dhegaysanaysaa qur-aan baad akhrisanaysaa masaajidkaad aadaysaa ilmahaad wax baranaysaa noloshaan soo jeediddaad soo jeedid intifaac baad ku qabtay markaad seexatay intifaaci waa kaa istaagay waad soo toostay marka waxaad u soo toostay jawi cusub oy kuu suurtagelayso inaad tukatid qur-aan akhrisatid dikri ilaahay la timaadid nebiga ku salidid istikfaaratid dad wax u faa'idaysid adugu aad naftaada wax u faa'idaysatid alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana waxaa mahad iska leh ilaahigiinna nooleeyey markuuna dilay ka bacdi wa ilayhi nushuur ilaahay xaggiisayna ahaatay isa soo bixintu xadiidka labaad oo baabkan ku soo arooray waxaad leedahay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir subxaana allah walxamdu lilah wlaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila biاllahi اlcaliyi اlcadiim rabbi اkfir lii laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla maahane waxdahu keliya xaalo u yahay laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alla uma sugnaan cidna waxlama leh cid ilaahay wax ku darsata iyo cid waxla leh midna ma jirto lahu alla waxaa u sugnaaday almulku boqortooyo taam ah oo dhammaystiran walahu alla waxaa u sugnaaday alxamdu mahad wa huwa allana calaa kulli shayin wax waliba qadiirun mid kara weeye subxaana allaahi ilaahay baa xumaan iyo ceebba ka hufan walxamdu mahadi lilaahi allay u sugnaatay walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allaahu alla maahane wallaahu akbaru alla ayaa weynoo wax walba ka weyn walaa xawla xeelad ma lihin walaa quwata awood ma lihin ila billaahi alle kaalmadiisa maahane allihii alcaliyi ee sarreeyey alcadiimi ee makhluuqiiso dhan ka weynaa rabbi yaa rabbi aniga rabbigaygiiyo iqfirii dhaaflii aniga xadiidkan waa xadiid aad weyn bukhaari ayaa soo saaray iyo kayrkii xadiidkan aakhirkiisa waxaa ka mid ahaa nebigu inuu yidhi man qaala daalika ducadaa qofkii akhriya la yimaada qufira lahu dembigiisaa la dhaafaya bal intaan yartaa fiiri waa shan sadar haddaad intaa akhridid dembigaagaa la dhaafaya kow fa in dacaa ustujiiba lahu hadduu ilaahay baryana dacwadiisaa la aqbalayaa waa labo fain qaama fatawada'a uma sallaa qubilat salaatuhu hadduu istaago ee uu weysaysto haddana uu tukado salaaddiis waa la aqbalaya allahu akbar in salaadaadii la aqbalo ducadaadiina la ajiibo dembigaagiina la dhaafo shantaas dar baa ka horraysee soo mar oo towxiidka ku salaysan ayib waxay culimmadu tilmaameen xadiidkan markay sharxayeen oy ka hadlayeen axaadiista bukhaari qaarkood baa waxay tilmaamayaan wahuwa calaa kulli shayin qadiir subxaana allaahi walxamdu lilaahi inuu mararka qaarkood subxaana la hormarinayo sida inoo qoran mararka qaarkoodna xamdaladu ay soo horaynayso riwaayada ismaaciili baa cagsigaa tilmaantay hadda subxaan allahi baa inoo qoran laakiin riwaayada ismaaciili waxay tilmaantay alxamdu lilah in la soo hormarinayo xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay sidaa meesha ka muuqata ruwaadda ayaa ku tasaruftay sababtoo ah awowga meesha yaallo wowlcadafka ahi ma keensanayo tartiib iyo wax kala hormarino wuxuu keenayaa intaba in la wada yidhi ibnu bataal baa wuxuu leeyahay ilaahay baa wuxuu ballanqaaday carabka nebiyulaahi moxamedna inoo soo mariyo inoogu ballanqaaday qofkii hurdo ka soo toosa asagoo carabkiisa uu ku hadlayo erayaashan iyo towxiidkan ilaahina u oggolaaday boqortooyo ictiraafsan barwaaqooyinka ilaahay u galay oo ka mahadnaqaya ilaahina ka hufa wixii aan ilaahay munaasab u ahayn u khuduucsan ilaahay oo u hoganaya kibirna aan iskula jirin oo uusan kibir ku jirinee ilaahay u hoganaya subxaana ilaahay wuxuu u ballanqaaday qofkaasi hadduu ilaahay baryo ilaahay baryada inuu ka aqbalayo haddii uu tukadana salaadiisa la aqbalayo waxaa habbooni badan marka buu leeyahay qofkii xadiidkanu soo gaaro an yaktanima alcamala bihi inuu xadiidkan ka faa'iidaysto ku dhaqankiisa sababtoo a ah dembigaagaa la dhaafayaa salaadaadaa la aqbalayaa dacwadaadaa la ajiibayaa towxiid baad ku salaysay niyadaadana u khaalis yeel ilaahi subxaanah wa tacaala ayib culummada qaar baa waxay tilmaameen sida abu cabdilaahi oo kaleeto wuxuu tilmaamaya in loo yaqaano oo ruwaaddii bukhaari raggii wax ka wariya ka mid ah xadiidkan bukhaari baa waxa weyaan ka warinayey xadiidkan aakhirkiisu wuxuu leeyahay markuu xadiidkan ka warramayey xadiidkani markuu isoo gaaray inaan ku dhaqma ayaan bilaabay buy markii dambe hameen baan seexda markii aan seexday baa waxaa i yimid buu yidhi qof yimaada waa riyo uu riyoonaya markaasuu wuxuu igu dul akhriyay wahuduu ila ayibi min alqowli hadal wanaagsan ayaa lagu hanuuniya dadkan hadal wanaagsan ayaa lagu hanuuniya allah inuu yahay hadal wanaagsan alilah inuu yahay hadal aad u qurux badan oo wanaagsan goormo ayay suurtagal tahay qofku inuu ducadan akhriso see ugu suurtoobi kartaa qofkii caado iyo dhaqan ka dhigtay ducadan inuu ku dhaqmo inuu akhristo weheshada ay ka qaalib noqotay oo mar walbeeta akhrista qofka noocaasa ah, mar kastoo hurdadiisa uu ka soo toosa naftiisu waxay u sheekaynaysaa xadiiskii akhriso ilaahay baa ku karaamaynaya marka laa ilaaha ila waxa adduunyadan iyo aakhiraba ay ku dhisan yihiin adduunkan wuxuu ku dhisan yahay waa laa ilaha ila allah ayadaa weeye sidaa awgeed baa nebigeenna wuxuu ka warramay xadiid loo yaqaana xadiidu lbitaaqa oo kelmaddaa fadligeeda ka hadlaysa laa ilaha ila allah waa erayar xadiiku muxuu ku bilowda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah xadiikaasu wuxuu tilmaamayaa cabdilaahi bn camr baa warinaya wuxuu nebi maxamed baan maqloo leh in allaha sayukhallisu rajula min ummatii calaa ru'uusi اlkhalaa'iqi yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha ilaahay wuxuu keenayaa nin reer nebi aadam oo meeshaa jooga iyo khalaa'iqdii kaleetaa ninkaa la istaajinaya fayunsharu calayhi tiscatan watisciina sijilla kullu sijillin milu maddi lbasar sagaal iyo sagaashan diiwaan oo sagaal iyo sagaashanka diiwaan mid kastoo ka mida marka la kala bixiyo uu waraaqihiisu la ekaanayaan inta markaad meel istaagtay araggaagu uu ku soo gabagaboobo ayaa hortiisa lagu soo faafinaya lagu soo kala bixinaya sagaal iyo sagaashanka diiwaan waxaa ku qoran wax allaala wuxuu sameeyo xumaato ah sagaal iyo sagaashan diiwaan oo mid walba markaad istaagto lagu yidhahdaa meel fiiri meesha ugu dambayso ishaada araggeeda uu ku soo koobto halkaasuu taagan yahi ilaahay baa qofkii su'aal weydiinaya wuxuu leeyahay atunkiru min haada shay'a waxa sagaal iyo sagaashanka diiwaan iyo buug ku qoran wax aad inkirsan tahay ma jiraan koow adlamaka katabat alxaafiduun malaa'igtii camaashiinna ilaalin jirto oo wax idinka qori jirtay miyay ku dulmiyeenoo waxaadan samayn miyay dusha kaa saareen sidaasaa su'aal loo weydiinaya markaasuu wuxuu leeyahay laa yaa rabbi rabbigaygayow maya sagaal iyo sagaashanka diiwaanba anaa sameeye waxa ku qoran malaa'igtii aad ii soo dirtayna waxba imaysan dulmin waxa iga qoreenna waa saxoo waan sameeyey wax aan sameeyey weeye markaasaa ilaahay wuxuu odhanayaa afalaka cudurun wax cudurdaara ah oo aad sheeganaysid ma jiraan intaas meesha ku qoran oo aad leedahay ilaahu jahli ba i hayay ilaahu sabqullisaan buu ahaa ilaahu waan halmaansanaa ilaahu uma telegelin wax si kale kaaga dhaco cudurdaarma waad sheeganaysaa markaasuu leeyahay laa yaa rabbi ilaahyow maya intaba ulakacya kasbaan u sameeyey markaasuu halkaa markuu marayo baa ilaahay wuxuu odhanayaa balaa inna laka cindanaa xasanatan waxaad agteenna ku leedahay hal xasano oo aannu kuu hayna annagu fa innahu laa dulma calayka alyowma maantana lagu dulmin maayo addoonkaygiiyow fatakhruju bidaaqatun fiiha ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu warasuuluh waxaa soo baxaysa ama la soo saarayaa kaar yar ah oo ay ku qoran tahay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuuluullah intaasaa ku qoran oo ninkaanu la yimid oo ilaahay ka aqbalay markaasaa ilahay wuxuu leeya uxdur wasnaka miisaan baa lagu saarayaa kaarkaa yarkaa waxa kugu qoran adaa la yimid sagaal iyo sagaashankaa diiwaanna adaa la yimid labadoodaasaa waxaa la rabaa in miisaan la saare odhan miisaanka fuulo tag markaasuu wuxuu odhanayaa maa haadihi albiطaaqatu maca haadihi الsijillaat ilaahayow kaarkan yarkaahi intaasoo diiwaanoo isdaba yaalla muxuu ka tarahaya markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay innaka laa tudlam ma lagu dulminayo kaarkaa yarkaa inta ku qoranna adaa shaqaystay ma lagu dulminayo fatuudacu الsijillaatu fii kifatin wاlbiطaaqatu fii kifa sagaal iyo sagaashankii diiwaan ayaa hal kafad la saaraya laa ilaaha ila اllahu muxamadun rasuululahi kaarkay ku qorayna hal kafad baa la saaraya maxaa dhacaysa fadaashat الsijillaatu wahaqulat اlbiطaaqatu falaa yadqulu maca smi اllaahi shayun sagaal iyo sagaashankii diiwaan baa waxaa ka cuslaanaya kelmaddii laa ilaaha ila اllahu muxamadun rasuululahi ahayd sababtu waxa weeye laa ilaaha ila اllaahu magacaas alleh wax iska caabin kara oo ka hor iman karaa ma jiro laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah haddaad la soo toostay marka ka warran magaca noocaasa waad hameen walba iyo maalin walba markaa soo toostay akhridid imise bidaaqay kuu noqonayaan ilahna ka aqbalo niyadu kuu hagaagto waa shay aad u qaymo badan mudanna inaan ka faa'iidaysanno walaalayaal waqhtina aan ku bixinno ayib xadiidka labaad oo baabkan alxamdu lilaah alladii caafaanii fii jasadii waradda calaya ruuxii waadina lii bidikrihi buu odhanaya waa saddex eray alxamdu mahadi lilaahi ilaah bay u sugnaatay alladii allahaasoo caafaanii ii caafiyey fii jasadii jirkayga dadkii karoonaa dad badan ku dhacay dad badan baa u dhinto u naf waayey hameen walba intaad seexatid baa soo toosaysa adoo caafimaad qaba ilaahiga caafimaadkaa ku siiyey dad badanna aan siinin miyuuna kaa mutaysanoo kaa istaahilin inaad u mahadnaqdo tira ilah waad mahadsanta ilah waad mahadsanta alxamdu mahadlilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii allahaasoo caafaanii ii buskeeyo ii caafiyey fii jasadii jirkayga wa radda ii soo celiyey calaya dushayda ruuxii naftayda waad seexatay naftiina ilahay baa kuu soo celiyey waadina ii ogolaaday lii aniga bidikrihi xuskiisa inaan xusana ilaahayga ii qadaro i waafajiyey haddaan ilaahay ku waafajin iskama xusi kartid allah xadiikan tirmidi baa wariyey culummada qaybo ka midu way daciifiyeen culummada qaybo ka miduna way saxiixiyeen ragga saxiix yeelay waxaa ka mid ah alimaamu nawowi calayhi raxmatullaah kitaabkiisa adkaarka waxaa taxsiiniyey alxaafid ibnu xajar nataa'ij alafkaar fii takhriiji axaadiid aladkaar ayuu ku taxsiiniyey insha allahu tacala xadiidka marka waa xasan waa duca aad u qayan badanoo muhimay tahay inaan ka faa'iidaysanno xadiidkuna waa xadiidka abu hurayra ducada faraadood akhrisanaysid oo baabkan ku soo aroortay waa aayad qur'aan inna fii khalqi samaawaat samaawaadka abuurkooda waxaa ku dhex sugan iyo walardi dhulka dhulalka iyo wakhtilaafi leyli hameenka isdabamarkiisa iyo wanahaari maalinka la aayaatin calaamado waxdaaniyada ilaah lagu garta ayaa ku sugan liulil albaabi dadka caqliga u saaxiibka ayayna ugu sugan yihiin aladiina ulul albaabkaasoo yadkuruuna xusaya allaha alle qiyaaman xaalayihin kuwa taagtaagan wa qucuudan xaalayihin kuwa farfadhiya wa calaa junuubihim xaalayihin dhinacooda kuwa ku sugan oo jiifa wayatafakkaruuna way fakarayaan fii khalqi samaawaati samaawaadka abuurkooda iyo walardi dhulalka rabbanaa qaa'iliina xaalay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigeenow maa khalaqta umaadan abuuran haadaa cirkaan iyo dhulkan iyo koonkan baatilan macnola'aan subxaanaka ilaahw inaad macno la'aan wax u samaysay waad ka hufantaha faqinaa ilaahayw naga ilaali oo naga dhowr cadaaba naari naarta cadaabkeeda rabbanaa yaa rabbanaa naga rabbigeenow innaka adiga man ruuxii tudkhil aad gelisid an naara naarta faqad akhsaytahu waa dullaysay wamaa lildaalimiina kuwa daalimiinta uma sugnaan min ansaarin wax u gargaaro u hiiliyo garab u noqda rabbanaa yaa rabbanaa naga rabbigeenow inanaa anagu samicnaa waxaan maqalnay munaadiyan mid dhawaaqayo yunaadii dhawaaqayo dadka ugu yeeraya liliimaani iimaan iyo rumayn wuxuuna leeyahay an aaminuu rumeeya birabbikum rabbigiin fa aamanaa rabbiyo waan ku rumayna annagoon ku arag baan ilaahu ku rumayna fa aamanaa waan rumaynay rabbanaa rabbigeen rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigeenow fakfir noo dhaaf lanaa annaga dunuubanaa dunuubteenna ilaahu noo dhaaf wa kafir ilaahu naga tirtiroo naga qari cannaa xaggeenna sayi'aatinaa xumaheenna wa tawafanaa ilaahu na oofso macal abraari dadka baariyaalka ahee wanaagsan dadka alla jirankooda annagoo la acmaal ah rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigeenow wa aatinaa nasiimaa shaygii wacadtanaa noo yaboohday calaa rusulika calaa alsuni rusulika rusushaada carabadooda walaa tukhsinaa ilaahiyow hana hoojin yowma alqiyaamati maalinka qiyaame innaka adugu laa tukhlifu kama baxdid almiicaada ballanka fastajaaba wuu aqbalay lahum ayaga rabbuhum rabbigoo addoommaha laga soo hadlaya ulul albaab loo yaqaano oo ilaahay baryay ilaahay baryadoodii waa aqbalay wuxuuna ku yidhi annii anugu laa udiicu ma dayacayo camala caamilin mid shaqeeya shaqadiis oo minkum idinka idinka mid ah min dakarin eh, xaalo uu yahay ow unha ama dhadig bacdukum gabalkiin min bacdin gobolka kale ayuu ka ahaaday faladiina kuwa haajaruu hijrooday ardulxabash bay u hijroodeen intay maka ka tageen makay ka hijroodeen intay madiine aadeen wa ukhrijuu la saaray min diyaarihim guryahoodii laga saaray wa uuduu la dhibay fii sabiilii waddadayda iyo dartayda wa qaataluu dagaalamay oo gaalada la dagaalamay oo waqutiluu la laayey lawkafiranna waan dhaafayaa canhum xaggooda sayi'aatihim xumahoodii iyo wixii khaladoo ka dhacay kow wala udkhilanna waan gelinayaa hum ayaga jannaatin aseedooyin iyo beero tajrii ay qolqolayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal hawaaban abaalmar dartiisu min cindi illahi ilaahay agtiisa ka ahaaday wallaahu allana cindahu agti waxaa ku sugnaaday xusnu hawaab abaal wanaagsan laa yaqurannaka yayna ku kadin taqallubu ladiina kuwii gadgadoonkooda kafaruu gaaloobay fi lbilaadi dhulalka mataacun huwa shaygaasi mataacun waa raaxo qaliilun ee yar uma ma'waahu makaanu hoyadkooda iyo meeshay ku dambaynayaan jahannamu jahannama weeye wabi'sa alla xumaa almihaadu meel qof loo goglana jahannamo ayaa u xun laakiin iladiina kuwa ittaqow ka baqay rabbahum rabbigood lahum ayaga waxaa u sugnaaday jannaatun aseedooyin tajri ay qulqolaysa min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wabiyaal khaalidiina xalayyihiin kuwo ku waaraya fiihaa dhexdeeda nusulan martiqaa darteed weeyaan way ugu sugnaatay oo min cindillaahi ilaahay agtii xaggii ka ahaaday wamaa waxa cindallaahi ilaahay agtiisa ahaaday oo janno iyo khayr iyo barwaaqo ah ayaa khayrun u khayr badan lilabraari kuwa baariyaalka ah, waxay gaaladu haystaanna uga fiican wa inna min lkitaabi ahlukitaabka waxaa ka mid ah laman duul yu'minu rumaynaya billaahi alle kow wamaa shayna rumaynaya unzila la soo dejiyey ilaykum idinka laydinku soo dejiyey oo qur-aankii ah wamaa shayna rumaynaya unzila loo soo dejiyey ilayhim ayaga xaggooda oo kitaabtoodii towraad iyo injiil ah khaashiciina xalayhim kuwa u khushuucsanoo u hoganaya lilaahi alle laa yashtaruuna xaalaysan iibsanayn biaayaatiillaahi ilaahay aayaadkiisa amanan laca qaliilan ee yar ulaa'ika kuwaasi lahum ayaga waxaa u sugnaaday ajruhum abaalkooda cinda rabbihim rabbigooda agti ayuuna ugu sugnaaday in allaha alle sariicu lxisaabi xisaabkiisu miduu degdegayo weeyaan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyow isbiruu adkaysta wasaabiruu gaalada la sabartama waraabituu heegan gala wattaquu ka baqa allah alle lacallakum saa tuflixuuna u liibaantaan xadiidka aayaddaanu xadiid waxaa jira ka warramaya sababka ay ku soo degto sabanusuulkeeda ah caaisha ayaa waxaa u yimid laba nin oo dhallinyaraahoo taabiciyiin waa la iswaraystay oo caطaabaa wuxuu leeyahay aniga iyo cubayd ibnu cumayr baa waxaan usoo gallay caaisha markaasaa cubayd wuxuu ku yidhi caaisha waxay ku tihi cubaydow miyaadan soo booqanaynin markaasuu yidhi hooya miyaadan maqal carabki ninkii carabiga ahaa ku gebiyey zurkiban tasdad xubban marmar qofka soo booqo jacayl baad kororsanaysaa maalin walba qofka in la soo booqdo maa markaasay tir war waxaana sheegaysay ilata waxay ku yidhaahdeen intaa nebi maxamed la noolayd waxyaalihii ku soo maray wixii ugu cajiib badnaa nooga war way aamustay haddana warbixin bay siise waxay tidhi hameen hameennada ka mid ah isagoo gurigayga joogo wuxuu nebigu igu yidhi caaishaay iska kay dacaa waan markaasaan ku idhi nebi allow inaan kuu dhowaado waan jecla inay nebi maxamed la jiifto oo la joogto oo barakaysato waxa adiga ku farax gelinayana waan jeclahay tirioo nebi maxamed inuu salaatuleil tukada waxaa meesha ka muuqata inay u ogolaatay nebigu inuu sal alla alih wasalam tukado salaad buu istaagay wuxuu bilaabay inuu ooyo oohintu dhabtiisa ay qoyso ilinta ka imaanaysa garkiisu uu qoyay ilaa oohinta nebi moxamed ka baxday dhulka ay gaartay markuu fadhiya sal alla alih wasalam isagoo sidii uu ooyayaa mu'adinkii bilaal salaaddii subax adinkeedii intuu soo adimo u yimid nebi allow salaaddii waa la gaaray markaasuu arka nebigii ooyayey nebi allow maxaad saan ugu ooyaysaa dembigaaga horiyo kaagii dambaba ilaahay baa dhaafaya markaasaa nebigu yidhi miyaana noqonaynin addoon ilaahay ku shukrin badan markaasuu nebigu wuxuu sheegay oo leeyahay waxaa caawa dushayda lagu soo dejiya aayaad uu halaag u sugnaaday qofkii akhriya oo aan ku tadabburino macaanidooda dhuuxin markaasuu aayaadkaa nebigu akhriyay sala allah calih wasalam ayib aayaadkan dhowr meel baan ka dul istaagaynaa qaybta koowaadi waxaa weeye ululbaab dad la yidhaahdo oo ku fakaraya qoraxda iyo samaawaadka sida loo abuuray iyo cirarka sida loo abuuray iyo isdabamarka wakhtigoodaas ayuu ilaahay ka warrama tilmaamana waa siiyey yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubih intaa wakhti aan ahaynoo ku soo gelaya ma jiro ama waa taagan tahay ama waad fadhidaa ama waa jiiftaa macnaheedu waa maxay xaalad kasta ilaahay bay xusaan weeye sidaa awgeed buu xaafid ibnu xajar fatxubaariga wuxuu leeyahay kitaabu dacwaat oo bukhaariga markuu sharxayo baabu fadli dikri illaahi markuu ka hadlayo dadka caarifiinta ahoo ilaahay aadka u yaqaana qayb ka mid ah waxay soo naqliyeen inay yidhaahdeen dikriga ilaahay la xusaayey wuxuu ka yimaadaa toddoba qaab kow indhuhu ilaahay bay xusaanoo ilinta ay ilmaynayaan ilaahay darti u ilmaynayaan baa waxay noqonaysaa xuska ilaahay dhaguhuna ilaahay bay xusaanoo xuskoodu waxaa weeye inay khayrka u dhagdhuglaadaanoo u raaracsamaan carabku ilaahay buu xusaayo waa ammaanta ilaahay uu ammaano iyo dikriga uu carabka kala imaanaya khayrka gacmuhu ilaahay bay xusaanoo xuskoodu waa in ilaahay dartii wax ula baxaan iyo cataa jirkaaguna ilaahay buu xusaayo xuskiisu waxaa weeye alwafaa inaad noqotid ruux wax oofiyo wuxuu qaaday oofiyo ka soo baxa qalbiguna ilaahay buu xusaayo xuskiisu waa inuu ilaahay ka baqo ilaahayna rajeeyo ruuxda iyo nafta kugu jirtaana ilaahay bay xustaadi oo xuskeedu waxa weeye qadaha iyo qadarka ilaahay inay u hogaansanto qodobkaasi marka waa qodob qodobka labaad aayaadkan ulul albaabka markii laga warramaya tilmaamaa lagu sheego waxay yidhaahdeen ilahay bay baryaanbaa aayad ku sheegeen rabbanaa innanaa samicnaa munaadiyan yunaadii liliimaan markaasay waxay leeyihiin fakfir lanaa dunuubanaa aayadday ka mid taha dambe ilaahu dembigeena dhaaf kow wakafir cannaa sayi'aatina labadan maxaa la isugu keenay ilaahu dembigeenna dhaaf xumaheennana tirtir culimmadu waxay leeyihiin kufraanka iyo takfiiru sayi'aat waxaa loo jamciya laba macno midkood kow in la yidhaahdo tan hore waxay ka warramaysaa oo fakfir lanaa dunuubanaa waa ilaahayow fadligaaga adiga maxdiga ahoo baraxla isaga kaya dhaaf wakafir cannaa sayi'aatinana waxa weeye waxaan nugu arsaaqdaa inaan la nimaanno xasanaad tiro badan oo wanaagsan iyo abaal wanaagsan oo aan ku mutaysanno xumaha yagiiba inuu tirtiraba macno labaadna waxaa weeye tan hore waxay ka warramaysaa waa dunuubta waaweyn ilaahu noo dhaaf tan dambena waxay ka warramaysaa dunuubta yaryarkaa ilaahayow naga tirtir ayib walaa tukhsinaa yowma alqiyaamati ilaahu maalinka qiyaame rabbiyow hana fadeexayni sababtu waxa weeye insaanka bani aadamka waxaa dhacda inuu acmaal badan maanta adduunka la yimaado salaado oo soomo oo qur-aanka akhriyo oo dadka waxbaro oo asagu wax faa'iidaysto oo uu isleeyahay ilaahay agtiisaa wax kuu yaallaan qiyaamo markuu yimaadana wabadaa lahu min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaysan malaysanayn oo aysan filanaynin oo aan weligoodba qalbigooda ku soo dhicinoo ciqaab ah iyo waxay shaqaysteen oon laga aqbalin inay ilaahay kala kulmaan ilahu kuwa ha naga dhigin weeye marka ilahu cadaabkaaga naga ilaaliyo hana fadeexayn saasay ula jeedaan aayaadka ugu dambeeya oo ilaahay uu leeyahay weliba aayadda ugu dambaysa isbiruu wasaabiruu waraabituu intaan la gaarin aayadda taa ka horrayso wa inna min ahlilkitaabi waxay ka hadlaysaa najaashi nebiyulaahi moxamed najaashi maalinkuu dhintay saxaabadu wuxuu ku yidhi walaalkiin baa dhintaoo ninkaasoo najaashi la yidhaahdae kaalay ku tukanne dadkii qaar ka mid ah wuxuu yidhahaan gaal feero weyn oo dhintay uu haddana leeyahay kaalaya ku tukada qaarkood baa ishaara qofka sidaa ku hadlay inuu munaafiqiinta ka tirsanaa aayaadkaanaa soo degay marka ahlu kitaabka waxaa ka mida dad ilaahay rumaysan wixii idinkale idinku soo dejiyeenoo rumaynayo qur-aanka ah ayaga wixii lagu soo dejiyo towraad iyo injiila rumaynaya ilaahay u khushuucsan ilaahay aayaadkiisana aan iibsanoo amanan qaliilan lacag yar aan siisan lacag badan ma la siisan karaa maya wax allaala waxa adduunka yaalla haddaad hal ayadoo qur-aana siisatid wax allaala waxa adduunka yaalla waa qaliil qur-aanka ilahay baa ka qaymo badan oo ka sarreeya marka aayaadkaas aayaddaas waxay ku soo degtay najaashi iyo dadkii la midkaha aayadda ka dambaysa yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu ibnuqayim baa wuxuu leeyahay marka hore ilaahay dadkan wuxuu faray bisabri sabarkuna waxaa weeye waa qofka naftiisa inuu u safro kow haddana waxaa la faray musaabara wasaabiruu musaabaraduna waxaa weeye qofka khasmigaaga ah oo diinta ilaahay kugu haysta inaad u lafayo dhabar adeegtid muraabadaduna waxaa weeyaan waa habaat iyo lusuum inaad la timaadid waxaa dhici karta addoonku inuu noqdo qof sabraya laakiin saabir uusan noqon musaabaro uusan la imaan musaabare inuu la yimaado laakiin ribaadkii uu ka maqan yahay baa dhici karta saddexdiiba inuu la yimaado laakiin taqwadii ilaahay ay ka maqan tahay sidaa awgeed baa la leeyahay ilaahay ka baqa oo ka cabsada maxaa laga dheefayaa haddii la sabro oo gaaladii lala waxa weeyaan loo dhabar adaygo oo diinta ilaahay lagu dhaqmo oo ilaahay laga baqo lacallakum tuflixuuna inaad liibaantaan wallah aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina muxamadi waaalihi wsaxbi